awgeed adduunyada beratankee kula waxaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel waliba aad joogtaan waa isniin weeyaan taariikhdu waxay ku beegan tahay afarta setembar sanadku waa labada kun barnaamijka waxaa ku dhegeysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin ganaris ayaa ugu dambeyntii garaacday kooxda kubadda cagtama united iyadoo sanadkan ganaris laga yaaba inay waxa weeyaan xilliga ay guusha ka gaareen waa xilli aad iyo aad waxaan u badan taageerashama united natiijaba ay dareemayaan haddaba waxaynu eegi doonaa maxaa ka qaldanaa tababar erig tanhaag sidoo kale ma united xaaladoodii waa sidee ganaris waxa weeyaan sanadkan waa sidee horyaalka brmeliga waxa weeyaan haddii xilli dambe aad gool dhalinaysid gooshaas inaad ku badinaysid waxa weyaan sanadkan meela aad u socotaa oo kanari sanadkan waa sanadkoodii malaha waxaynu eegi doonaa liverpool weli waa laga yaabaya sanadkan waa sanadkii liverpool ayaa la dhihi karaya sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta barcelona xalay iyaguna way guulaysteen laba halay ku garaaceen kooxda kubadda cagta osasuna sidoo kale waxaynu eegi doonaa dhanka talyaaniga inter milan sanadkan waxa weeyaan aad iyo aad ay u khatar badan tahay afar gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta fiorentina halka yufe ay imboli laba gooli waxba ku garaaceen sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa wararka kaleeto ee ku saabsan kulamadii la ciyaaray waxyaabaha laga diiwaangeliyey qodobadaas iyo qodobo kale aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magalada muqdisho dhegeystayaal haddii aynu ku bilaabno barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmihi magaalada muqdisho kulanka liverpool aynu ku bilaabayna goordhow waxaynu eegi doonaa kulankii xiisaha badnaa ma united iyo arsenal waxa weyaan taageeryaasha manchester aada iyo aad ay unigi jabsan yihiin oo xaaladooda ma sahlana halka ganars waxa weyaan ay leeyihiin horyaalka brmeleaga sanadkan waa sanadkeenii waxaweyaan wax badan ayaanu sameyn karnaa balse liverpool haddiinu eegno liverpool waxa weyaan saddex gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta stanvilla liverpool waxa weyaan sanadkan sanad qurux badan ayay qaadanayaan iyaga oo liverpool kulamadii ay ciyaareen afartii jeer ugu dambeysaba afartii kulan ugu dambeeyaba waxaa weeyaan saddex jeer ay badiyeen saddexdaasi jeer sagaal goolayay dhaliyeen keliya kooxaha sports iyo masity ayaa ka wanaagsan dhanka gooldhalinta mooyaane waxaa weyaan liverpool gooldhalintii sanadkan innaba caadi maaha oo keliya saddex gool ayaa laga dheliyey kooxo badan ayaa jira xilli ciyaareedkan difaacooda wanaagsan yahay masity oo kale xilli ciyaareedkan ama afartii jeer ama afartii kun ugu dambeysay horyaalka laba ayaa laga dheliyey sports oo kale afar ayaa laga dheliyey liverpool saddex gool laga dheliyey westham afar ayaa laga dheliyey arsenal afar ayaa laga dheliyey brighton lix ayaa laga dheliyey crystal palace afar eh, brenford shan nottingham forest lix gool aston villa sagaal gool manchester united waxa weyaan toddoba gool ayaa laga dheliyey chelsea waxaa laga dheliyay shan gool marka waa waxa weyaan xil ciyaareedkan inkastoo bilow u yahay laakiin liverpool durba waxa weyaan sanadkan waxaa loo arkaa sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii ay ku guuleysteen horyaalkoodii xilli ciyaareedkaasi oo ay xilligii koronaha weeyaan laakiin liverpool sanadkan waxaa dareemaysaa in sanadkan uu noqon doono mid ka mid ah sanadadii ugu wanaagsanaa ah kooxda kubadda cagta ee liverpool haddii anu eegno kulanka aston villa ayaa soo booqanaysay garoonka lamagalaayga ah ee anfield stadium onai ayaa wajahay ninka yordan colob waxaa weyaan onai iyo weliba yordan colob kulmo badan ayay is arkeen iyadoo aynu ognahay kulamadii ugu badnaa yordan colob waxaa weyaan unai iyo yordan inta badan yordan ayaa guuleysta laakiin unai mar qaar oo kale waa aad aad wanaagsan yahan gaar ahaan markii uu ku ciyaaraya garoonkiisii laakiin waxaa lagu ciyaarayay garoonka anfield stadium oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool kulanka waxa weeyaan waxa uu ahaa kulankii eh, liverpool inta badan astonvilla iyo liverpool waxa weyaan markii garoonkan la joogo astonvilla inta badan waa la garaacaa oo waxa weyaan waa la bahdilaa markii garoonka anfield stadium ay soo booqdaan iyadoona aynu ognahay astonvilla in form fiican ay haysteen inta aysan la ciyaarin liverpool afartii jeer ugu dambeysay ay ciyaarayeen afartiiba way badiyeen halka laakiin kulankii shalay la garaacay waxyaabaha kulanka xiisaha u yeela waxaa kamid ahaa waxa weeyaan kulanka durba waxa weyaan waxaa goolkiisii koowaad dhaliyey ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo soboslai ama ciyaaryahanka la sobosolia ciyaaryahankan sobasala la yidhaahdo waa labaiy jir xilli ciyaareedkan ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta arbi lebsig ciyaaryahankan toddobaatan milyan ayuu ku fadhiyaa oo ay arbi lebsig xilli ciyaareedkan ay waxaweya lacagtaasi ay qaateen liverpoolna ay siiyeen ciyaaryahankan haddaba ciyaaryahankan xilli ciyaareedkan waxa weyaan waxaa loo arkaa mid kamid ah xidigaha qadka dhexe ee ugu caawinta badan ama ugu dhalinta badan waxaynu ognahay xilli ciyaareedkii hore kooxda kubadda cagta arbi lebsig markii uu joogay ciyaaryahankan afartan iyo lix jeer ayuu ciyaaray kooxdiisii arbi lipzig toban gool ayuu dheliyey labaiyo toban gool loo wacaawiyey marka toban gool ilaa labaiyo toban gool marka waxaa dareemaysa ciyaaryahankan xilli ciyaareedkiiba in laga heli karayo labaatan gool dhalin iyo weliba caawinba waana xidiqa dhexe weeyaan afartii jeer ugu dambeysay uu ciyaaray kooxda liverpool waxa weyaan ama saddexdii jeer ugu dambeysay eh, gool muusan dhalin goolnama u caawin lakiin kulankiisii xalay waxa uu ahaa markii ugu horeysay uu gool markaasi ama shabaqa uu soo taabto waana waxay timid markii liverpool garoonkooda ku qaabileen kooxda kubadda cagta esta villa alexander arnold waxa weyaan waa mid kamid a ah xidigaha aadka u khatarta badan mustaqbalka waxaana la aaminsanya ninkan inuu noqon doono mid kamid a ah xidigaha uga caawinta badan horyaalka markii la eegana xilli ciyaareedkan durba caawintiisii ayuu bilaabay waxaynu ognahay in alexander arnold xilli ciyaareedkii hore ko gool ayuu caawiyey gool ayuu caawiyey waana xil ciyaareedkiisii ugu wanaagsanaa gool liverpool markii markii ugu dambeysay ku guuleysanaysay gool ayuu caawiyey afar goolna u dhaliyay marka ninkan waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid noqon doono xidigaha mustaqbalka ee ugu wanaagsan dhanka caawinta hada durba liverpool kun oo ciyaaray caawin ayuu sameeyey taa oo laleeyahay ninkan waxaa la aaminsanya inuu noqon doono mid ka mid ah xidigaha ugu caawinta badan markii la eego danka horyaalka brmeleaga toddobaatan afar gool ayuu u caawiyey kooxda liverpool laba boqol toddobaatan todoba ciyaaray isagoona kulankiisiina shalay uu acdareeyey sidoo kaleeto waxa weeyaan mow saalax isagu waxaa la aaminsan yahay in ka tagi karaya kooxda kubadda liverpool laakiin taa bedelkeeda waxaa la aaminsayay ninkan in uu sii joogi doono kooxda kubadda cagta liverpool macalin yordan waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahankan mow saalax uusan iib ahayn uuna rajeynayo mar waliba inuu sii joogo laakiin taageerayaasha liverpool waxay dareemayaan cabsi iyo welwel taa oo ku saabsan in ciyaaryahankan mar waliba uu ka tagi karayo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool kuna biiri karayo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo al itixaad waxaynu ognahay toddobaadkii eh, hore in kooxda al-itixaad dalab dhan boqol milyan ay ka gudbiyeen laakiin yordan iyo liverpoolba way diideen in ciyaaryahaankan uu ka tago eh, liverpool kadibna uu ku biiro laakiin waxa weyaan ciyaaryahaankan xilli ciyaareedkan wuu sii joogi doonaa sida uu sheegayba hadaba saalax isagu waxa weyaan durba xilli ciyaareedkan afar jeer ayuu u ciyaaray kooxda liverpool laba gool ayuu dhaliyay laba goolna waa uu caawiyey ciyaareedkan ninkan waxaa loo arkaa isagana inuu kamid noqon doono xidigaha aadka u khatarta badan liverpool ninkan mar weliba waxa weeyaan hadda xilli ciyaareedkii hore soddon gool ayuu dhaliyey lix gool ayuu caawiyey tani markii liverpool uu kasoo biirayna ciyaaryahankan waxa uu ciyaaray saddex kulan boqol gool ayuu dhaliyey halka toddobaatan todobo ah uu assist gareeyey ama uu caawiyey marka ninkan waxa weyaan mow isaguna waa nin kale oo aad iyo aad u khatar badan darwin nunisna durwo xilli ciyaareedkan waxaa la aaminsan yahay inuu goolal badan u dhalin karo ama goolal badan uu caawin karo haddaba xilli ciyaareedkan darwin nunis waxaa weeyaan laba kulan keliya ayuu ciyaaray labadaasi kulanna waxaad dareemaysaa in labaduba waxa weyaan laba gool ayuu dheliyey hal goolna waa u gareeyay taa ka dhigan xilli ciyaareedkan in ciyaaryahankan saddex gool uu haysto dhalin iyo weliba caawina xilli ciyaareedkii hore shan gool ayuu dheliyey oo markii liverpool oo xili ciyaareedkiisii uga cusbaaweyaan ama ku cusbaaba shan goolna uu caawiyey marka kulankii shalayna waa lagu soo bilaabay inkastoo lixdan shan daqiiqo la bedelay laakiin gool assist gareeyey gool aad iyo aad qurux badan ayuu siiyey ninka layihahdo mow saalaxa goolka kale ninka layihahdo matcash ayaa iska dheliyey oo ongool ayuu ahaa saddex gool iyo waxba ay ku badiyeen kooxda kubadda cagta liverpool jordan colobna waxa uu shaaca ka qaaday sanadkan warajo wanaagsan uu qabo iyadoo aynu ognahay in virgil vandaj uu maqnaa laakiin sidaas ay tahayna waa ay kooxda kubadda cagta liverpool markaa golahay aliston joe gemes iyo alexander arnold robinson eh, carter jones mak aliser sabasulia mow saalac darwinons iyo weliba lustias ayaa kulankaasi kusoo wada halka kaadka ay fadhiyeen ciyaartooyda sida diego jota godigabo iyo weliba ciyaaryaanka lewater indo marka liverpool waxaweyaan ciyaaryoonkoodii cusbaan ah eh, rayaan asagana waa maqnaa waxaa la aaminsan yahay markii lasoo laabto oo xulalka laga soo laabtay kulanka soo socda uu ciyaari doono ciyaaryahaankan marka liverpool sanadkana dab iyo holac ayay shidayaan markanna haddii aynu eegno kulankii xiisaha badnaa ee arsenal ay ku dubatay kooxda kubadda cagta ma united waxa weeyaan kulanka taageerayaasha ma united aad iyo ay unijibsan yihiin garoonka emerty stadium beryahanba ama waayadanba waxa weyaan arsenal waxay ka dhigayaan wax inabaanan caadi ahayn haddaba idhigtanhaagi michael arteta ayaa isfara saaray waxa weyaan michael arteta ujeedadiis waxa inuu guuleysto oo saddex dhibcood u qaato oo halka mayunaid sidoo kale iyo tobabare idhigtanhaag waxa weyaan rajadoodii ay ahayd inay markaa ay halkaa saddex dhibcood ku qaataan laakiin mar weliba waa dareemi kartaa markii ganars ay ku ciyaarayaan hoomkooda ama gurigoodaba united waxaynu ognahay in hoomkooda ay ku wanaagsan tahay laakiin kulmada banaanka waxa weyaan kuma wanaagsan waxaa leeyahay kooxda kubada cagtama united laba kulan xiriir ah kulamada aweega la garaaco waxaa ugu dambeysay sanadihii toddobaatameyadii markaasina waxay u laabteen serbida sanadkana malaha waxaa leeyahaye sheekadu ma isbedeli kartaa haddaba haddiinu eegno kulanka waxa weeyaan eh, liverpool aan iraahda kooxda kubadda cagta arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta manchester united shaxdii ay ku ciyaareen iyo waxyaabaha laga diiwaangeliyay kulanka waxaa kamid ahaa Eh, marka koowaad waxaa weyaan arsenal golhayahoodii waa golhay inaba aan caadi ahayn sanadkan waa cdareynaya golhaya ayaa lagu soo bilaabay halka gabriel maqalaas iyo ninka william saliiba halka ben white uu markaa eh, uu ciyaarayay qeybta duwaha ama qeybta lambarka labaad halka zinchenko uu eh, qeybta saddexaad uu ciyaarayay ama tareega halka kay iyo dickland iyo martin odicad qeybta dhexe ay kusoo bilowdeen martinelli oo wacdareeyey ed nkatia iyo sidoo kale bukayo saaka lagu daray halka munited ay ku ciyaarayeen shax afar laba saddexaad oo wambisaka victor lindlof ninka la yiraahdo e, e, alexander martins diego daylod e, andre wanana casamiro ericson bruno fernandes rash antony iyo weliba ninka layirahdo kulanka wuxuu ahaa kulan xiiso badnaa waxa weyaan dardarayay ku bilowdeen arsenal ma unitedna way wanaagsanaayeen weyaan qeybta hore ciyaarta eh, kontaratag macaan badan ayay heleen oo aad iyo aad badnaa waxaa weyaan ericson ayaa balmeleer ka cantuugay ama baasayba baas khatar badan ayuu siiyey rush kadibna rush waxaa weyaan mar waliba rush haddii diilinta ganaaxa uu soo dhex istaago waxaa weyaan waxaad dareemaysaa in boqolkiiba toddobaatan iyo wacdar ay kasoo socdaan rush ayaa goolkiisii ku furtay oo markii la eegana waana xilli ciyaareedkan ee eh, goolka koowaad uu ka dhalinayo kooxda kubadda cagta arsenal iyadoona waxa weyaan rash xil ciyaareedkan durba uu bilowday goolkiisii ugu horeeyey ama waxa weyaan goolashiisa ayuu durba bilowday laakiin kadib labaatan todoba daqiiqa ciyaarta markii kadib martin odigard ayaa sideed iyo labaatan dareemi kartaa wax ka yar hal daqiiqa weeyaan sideed iyo labaatan daqiiqa martin il badan siiyey kadib martin odigard ayaa markaa gool inabaa dhinacadeena ugu shubay martin odigard mar walba isagana waa khatar badan hadduu xirada ganaaxa ku jiro waa markaasi bidixla ah mar weliba waxa waxaad dareemaysaa ninkan in markaa wax badan uu sameyn karayo haddaba udigaad ayaa goolka barbaraha keenay jamaahiirta arsenal way dabaaldegeen waxaweyaan ciyaartooydii waxaweyaan xirada arsenal ay ku ciyaarto imarat stadium halkaa waxaa laga dareema dabaaldeg cajiib aha oo kooxda kubadda cagta ganaris halkaasi ay ku sameeyeen garoonkooda kadib qeybta koowaad ciyaarta waxay ku dhammaatay barbardhac hal gool iyo hal gool ah waa lasoo laabtay Eh, waxa weeyaan markii ciyaartu ay lasoo laabtay waxa weyaan bedelo badan ma jirin oo waxa weyaan harry maguire ayaa lixan todoba la bedelay ninka la yihahda nidhahda lisandar mertis ayaa bedel eh, ama la bedelay dhaawac ayaa ninkaa looga cabsi qabay kadib harry ayaa la keenay halka anton marshia la bedelay ninka la yihahdo rasmus hojelan uu ciyaaray sidoo kaleeto arsenal toddobaatan lix waxay bedeleen zinshenko tamayusu ayaa la keenay sidoo kale toddobaatan lix daqiiq waxaa la bedelay nin karaado edin katia gabriel jesus ayaa la keenay halka kay la bedelay toddobaatan toddoba daqiiqo fabio fiere la keenay laakiin waxa weeyaan ciyaartooydaasi isbedel badan ayay sameeyeen oo ciyaartu aad iyo aad ay u qurxiyeen ciyaartu gabagabo markay ku dhaweetay oo ciyaartu waxaa leeyahay eh, taageerasha xataa arsenaal ay niyadda ka yidhaahdeen ciyaarta barbadhac ay ku dhamaatay qaarkood xataa ay baxeen ayaa ciyaaryahanka boqol milyanlaha ah boqolka milyan laga soo bixiyay taageeryaasha arsenaal waxay aaminsan yihiin ba hadda in ciyaaryahankan uu boqolka milyanba qeyb ka mida ah u bixiyay sababtay tahay ciiraankan waxa weeyaan waxyaaba badan ee isku darsaday waa kabtan waa isbiiridle waa nin markaa aada u dagaalamaya waa nin markaa waxaa leeyahay dadka qaar waxay isleeyihiin ninka maku cusub yahay kooxda kubadda cagta arsenal mase ciiryahan ayuu hore usoo joogi jiray marka ninkan waxaa leeyahay waa nin durba shaqadiisii gudanayaba ciyaaryahanka eh, diclan rice ayaa banooni eh, xirida ganaaxa dhexdiisii uu ka helay ama uu siiyey bukaya saaka ayaa soo baasay kadibna ayuu banooniga halkaa waxa weyaan shabaqa uu ilaali ka ahaa ciyaaryahanka ama golhayaha eh, mayunted andre onana uu markaa ku hubsaday tagdhashu way dabaaldegeen waxa weye michael arteta sanadkan iyo sanadihii ugu dambeeyay wuxuu ahaa dabaaldegiisii aada iyo aad u khatar badan yahay arteta waxaa leeyahay ninkan waxaa la aaminsanya inuu ka mid noqon doona tababaryaasha wanaagsan horyaalka bermeliga sababteeda ninkan waxa weyaan ciyaartooydii uu soo saartay ayuu hadda waxa weyaan uu meel fiican gaarsiistay ayuu hadda miliisi ayuu guranayaa ciyaartu waxa weyaan niyijab ayaa ka dhacay oo manchester united way niyijabeen iyagoo markaasi dabcan laga diiday goolkii ninka laihahdo garnaajow haddaba goolkaasi siddeetan daqiiqo ayaa la dheliyey laakiin waxa weyaan garnaajo waa laga diiday oo wiilkaa yar bilalaki ayuu ahaa laakiin kadib xraas marka goolka u dhaliyay waxa weyaan ciyaartoodii weynayo jabaan ugu dabeytiina fabia feyera ayaa banooni macaan badan oo baas fiican siiyay gabriel jesus kadibna jesus ayaa banooni intuu soo qaatay ciyaaryahaanka difaaca ugu ciyaara ciyaaryahaanka la yidhaahdo diego dilot waxa weyaan ayuu wuxuu ku sameeyey wax aan weligiisaan lagu sameyn kadib goolka sidaa ayuu u dhaliyey oo gabriel jesus ayaa ugu dabeytii markii ugu horeysay taariikhda ma united goolka dhaliyay ciyaaryahaankan ayaa kulamo badan ka horyimid ma united laakiin ugu dabeytii waxa weyaan shabaqa ayuu soo taabtay oo sagaashan daqiiqo ciyaarta koo iyo daqiiqo dheeraada iyada sii mareyso waxa weyaan arsenaal ugu dabeetii sidaa ayay guul ku gaareen waa markoodii labaad weyaan arsenaal ay sidaan oo kale u galayaan waxaynu ognahay xilli ciyaareedkii hore ganaris waxa weeyaan xili dambe oo xili gebageba ay tahay ayay sheekadu isbedeshay oo markii la eego arsenaal mar weliba waxa weyaan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ama xilli ciyaareedkan aad iyo aad ayay ugu adeegyihiin koox cagta united waxaynu ognahay xil ciyaareedkii hore sagaashan daqiiqo ciyaarta markay laba iyo labo mareyso oo lesander mertis konton sagaal daqiiqo gool ka dhaliya kadibna ciyaarta labalaba ay mareysay waa ninkii ninka la yidhaahdo edi inkatia ayaa goolka guusha ka dhaliyay sagaashan daqiiq waa xilliga geerida weyaan sanadkana waxaa weeyaan ciyaaryaanka diglaras ayaa sagaashan afar ciyaarta markay mareysayba ee ka dhaliyay goolka guusha kadibna ciyaaryaanka kale gabriel ayaa goolka ugu daray hadaba waxyaabaha ugu waaweyn ee baraha bulshada qabsada waxaa kamid ah dad badan ayaa weydiinaya waxyaabihii shalay dhacay sanadkan arsenal waxa weyaan horta arsenal sanadkan wuxuu noqon doonaa sanad aad iyo aad u khatar badan iyadoona ganari sanadkan ay wacdareynayaan iyadoona kooxda kubadda cagtay arsenal waxa weyaan iyagu saadaalinta ay haysteen oo inta badan ba la saadaalinayay in ganaris ay markaa ay badin karayeen maadaama hoomkoodii ama wegoodii ama gurigoodii lagu ciyaaray haddaba waxyaabaha ugu waaweynaa ee kulanka laga diiwaan diiwaangeliyay waxaa ka mid ahaa arsenal waa mar kale iyo united waxa weyaan waxa ay guul inta badan arsenal waxa weyaan shantii jeer ugu dambeysayba shantii jeer ugu dambeysay shan guul daro ama lixdii kun ugu dambeysayba shan jeer ay garaaceen garoonkooda ah iyo hal barbadhaca marka taa waxaa ku cadeynaysa in toddobadii jeer ugu dambeysay arsenal garoonkooda ku qaabiliyeen manchester shan ka mid ah ay guuldaro dusha u saariyeen sidoo kaleeta hal barbardhac taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta munited waxa weya baryahan magaalada london labayo tobankii kun ugu dambeysa ama kow iyo ugu dambeysaba ay soo booqanayeen inta badan waxa weeyaan waa la ama kulanka barbardhac ayuu ku dhamaanaya marka manchester hadii london ay soo booqato inta badan waxa weeyaan halkaa dhibco kuma qaadato sidoo kale markaynu eegno ciyaarta waxaa garsoore ka ahaa ninka yihahdo anton toler waa mid kamid a ah waxaweyaan garsoorayaasha ugu mayaalka adag horyaalka bermeliga anton taylor ninka waxaweyaan qaladeedkiisii waxaa leeya aad aad u badnaa sababtay tahay waxaa leeyahay bukaayo saaka mar oo bruno fernandes benoni uu markaa uu ku laaday cagta saaray waxaa leeyahay benonigaas oo kale ama eh, bukaayo saaka waxaa leeyahay wuxuu u qalmay in red kaar la siiyo oo taageerayaasha manchester united waxay leeyihiin ninka la yhahdo bukaaya saaka markii bruna uu lugta ku laadayay redcar ayuu lahaa laakiin anton taylor uu iska wareejiyey oo ma uusan siin sidoo kaleeto waxyaabaha kale ee kulanka aadka loo hadalay waxaa kamid ah rigooradii arsenal ay heleysay oo kale oo markii la eego kay havert lagu galay waxaa laleeyahay rigooradaasi dadka qaar waxay leeyihiin rigooro ay ahayd qalad ayaana ahayd in la diido oo taageeraasha arsenal waxay leeyihiin kay havertis waxa weeyaan wuu u qalmay in rigooro lagu abaalmariyo sababtee tahay ciyaartooyda wambisaka iyo kasamiro aad iyo aad ay barasha u laakiin waxaa leeyahay anton taylor gool kulaad ma uusan dhigin oo taageerasha manchester united dhanka kalena goolkii uu dhalinayay ciyaaryaanka rado garnajo waxa weeyaan taageerasha manchester waxay leeyihiin goolkaasi wuxuu ahaa gool offside ah laakiin waxa weeyaan dadka qaar waxay leeyihiin goolkaasi offside ma ahan laakiin leeyahay waxyaabaha qaladka uu ku galay ninka la anton taylor waxaa leeyahay in goolkaasi qeybta xariijinta ama xariiqinta gudaha in loo yeelay ahayd ama si si loogu baaro si markaa ciyaaryahankan garnaajo ku jir laakiin waxa weyaan waxaa leeyahay waa laisku haystaa midda goolka uu dheliyey garnaajo gool miyuu ahaa mise wuxuu ahaa gool ofside laakiin ofside ayaa laga dhigay dhanka kaleetana haddii aanu eegnana waxyaabaha kale aadka loo hadlaya waxaa kamid a ah bedelkii arteta uu sameeyey waxa weyaan wuxuu ahaa bedelkii ugu qiimaha badnaa xil ciyaareedkan uu sameeyey dhanka kale bedelka tanhaag waxa ahaa bedelkii ugu xumaa waa ninka leeyahay keenay ciyaaryahanka evanis sidoo kaleet oo manchester united ugu dambeysay labada kun shan iyo tobankii kadibna harry maguire keenay marka waxaa leeyahay evanis iyo harry maguire ayaa qaladaadkii iska lahaa inkastoo xilligaasi gabagabay ahayd oo martins waxa weyaan kaar uu qabay dhaawacna uu soo gaaray laakiin ciyaarta waxaa leeyahay waxay ku dhoweydba inay barbardhac ku dhamaatay laakiin keliya asna fursadahooda ka faa mar waliba arsenal haddii aad fursadahaaga aad ka faaideysan karto waxaad dareemeysaa sanadka soo socda ama sanadkanba in horyaalka brmelig aad ku guuleysan karto sababtata mar waliba waa in fursadaada aad ka faaideysataa marka ugu dambeyntii taageerayaasha arsenal waxa weyaan sanadkan sanad qurux badan ayay qaadanayaan iyadoona kooxa kubadda cagta ganar sanadkan waxa weyaan laleeyahay alelehe malaha horyaalka brmeliga wuu soo carfaya oo ay ku guuleysan karayaan horyaalka brmeliga laakiin horyaalka ma dhowa keliya afar kulan ayaa la ciyaaray iyadoo aynu ognahay in afartii kun ugu dambeysayba kooxaha biitinka ah ay ka mid tahay masitii sidoo kale kooxda arsenal oo biitina liverpool ilaa westham ilaa spors laakiin horyaalka ma dhowo oo wax badan ayaa dhimaan goordhon waxaynu ogi doonaa falqeynta ku saabsan kooxda arsenal sanadkan wilima united waynu arki doonaa Magic System, Rev One, Shaoki. weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markaan haddii aanu eegnana eh, falanqeynta ku saabsan kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta arsenal waxa weeya maalintoodii ayaa ay qaateen maalintii shalay ahayd iyadoona kooxda kubadda cagta ganars ay saddex gool iyo hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester united haddaba cabdicasiis ciid bared ayaa la jooga cabdicasiis soo dhawow waxa weeyaan arsenal sanadkan caadi maaha guulahoodii waa iska sii wataan inkastoo kulankii ugu dambarbadhac ay galeen laakiin Eh, kulanka way guuleysteen bal ka waran kulankai xiisaha badnaa manchester united dhex iyo arsenal eh, cabdirashiid waa mahadsan tahay runtii shalay waxaan daawanay ciyaar ama xalay baan dhehe hmm. ciyaar maqrabeed soo gasho runtii aad u emirates lagu ciyaarayay kooxaha arsenal iyo manchester united ay wada ciyaarayeen runtii ciyaar aad badan oo adag ahayd inkastoo qeybtii hore iyo ciyaartu aan waxba laisdhaamin mar walba inkastoo baasishinku ama kubadashadu ay ku baadneed kooxda arsenal hmm. haddana qeybtii hore waxaad moodaa in yani labada tiim awood ahaan isku mid ahayn laakiin qeybtii dambe markaan u nimaano waxay de ciyaar la kala adkaa maadaama kubad kubadhayshadu ay aad ugu badneed arsenal marka laga soo tago halka gool ee garnaaja laga diiday offsideka v a r ay diiday manchester united wax kaloo weynoo ma aysan sameyn oo attackinka ama kubadaha boxiga lagu sameeyo sidee iyo marka ciyaar adag runtii markaan eegno awood ahaan labada kooxood eh, runtii waa isku isku dhadhawaayeen intii hore eh, qeybtii hore ciyaarta laakiin ciyaarta waxaa dilay oo manchester united dilay waxay tahay waxaan aaminsanahay inta badan taageerayaashoodu ay dhaleecinayeen hmm. eh, tanhag tobrahooda oo ay sheegeen inuu sameeyey badelo laga maarmi karay dadka uu soo geliyana eh, ba xataa ku eedeynayeen guuldarrada uu kamid yahay john evans oo runtii h eh, in muddo aan ay u ciyaaraya kooxda kubadda cagta united sidaas oo kale harry maguire oo runtii taageerayaasha united aysan la kana mida daafacada ugu qaalisan amaba eheba daafac ugu qaalisan haatan inta premier league ka ciyaarta marka markay soo galan ciyaarta runtii wax badan oo ma aysan sameynoo saameynle labadaas xidig daafacoodu unitedna weerarka ku batay wax ciyaarta ay socotaba horta marbaa waxaa la gaaray runtii wadna xanuun in taageerayaasha kooxda kubada cagta ee arsenaal ay dareemeen maadaama goolkii garnaajo xilligii la dhaliyay ay ahayd xilli dambe oo ciyaartai qeybtii dhamaadkeedii loo dhawaa sidaasoo kalena haddii aysan v a r soo faragelin lahayn goolka uu gool u muuqday balse markii v a la fiiriyey oo garsoorku officialska kale uula tashtay in la arkay markii la saaray xariiqa ofseydka lagu fiiriyo gacandhaaf in gacantii garnaajo waxyar ay horeysay daafacyada arsenal ka horeysay taasna keentay in goolka la diido laakiin bandhig ahaan runtii arsenal way u qarantaa la dhihi karaa cabdirshiido guusha maadaama ay soo bandhigeen kubad lagu raaxaysto oo qurux badan sagaashanka daqiiq waan daawaday waxaan dareemaya marka in arsenal ay ku fiicneed kubadhaysashada kalsoonida bedelada xataa inkastoo uu la soo daahay michael arteta laakiin haddana xidiga fiican uu soo geliyay garoonka viera iyo sidoo kale gabriel jesus oo dhaawac kasoo kacay runtii waad mooda argagax inuu yahay de daafacyada united khalqaliyey goolkii uu ka dhaliyana gool taarikhda gale uu ahaa xidiga dalot la iska seexo goosmadii cajiibkeysa lagu sameeyey xilli dambena laga dheliyay oo dee taageerayaashii wada kaceen michael arteta xitaa la dareemayay sida uu u dareemayay macnaha guusha uu gaaray xilliga dambe ee timid iyo sidoo kale saddex dhibcood oo muhiim ahayd inuu u qaatay ama uu ka qaatay garoonka emaratis oo kooxdiisa ku ciyaaraysay marka united wax badanaa ka qaldanaa haddaan u nimaan ciyaar ahaan rashford goolu qurux badan oo ka dheliyay kooxda arsenal laakiin wax badan kuma sii jirin gacanta kooxda united hogaanka maadaama daqiiqadii uu dhaliyey sakiimo un kadib laga dhaliyay goolka ama daqiiqadii xigta dabaaldeg marka lagu dar unbay sidii labaatan daqiiq noqonaysaa laakiin marka aynu ka eegna ciyaar commentatorka wuxuu leeyahay thirty five second later waa soddon iyo shan second kadib goolka wax badan ma isa siihaysan united oo weerarkii durbaba rogaaciis martin odigard gool qurux badan kaga bareejeeyey hadda ciyaartii wixii dilan dheglan rice oo kale hadaan u imaanana waxaa laleeyahay dee boqolkiisa milyan waxbuu xalay qeyb ahaan ama haddaan dhihi karna inteeda badanba uu soo celiyay maadaama dee natiijada ciyaarta uu dilay xilli dambena gool qurux badan uu dhaafiyey shabaqa kooxda united iyo onana eh, marka si guud aan u imaano ciyaarta waxay runtii ciyaar adag arsenalna waxay gaartay cabdirshiid eh, guul la dhihi karo waa ay u qalantayde arsenal markaan eegno bandhigeeda xalay inkastoo weli fara kama qodna faanol horyaalku yahay oo aanu laba kulan afar kulan lagu qiimeyn karin haddana bandhigii arsenal markaan u imaano wax badanaa laga filan karaa sanadkaano hadee waxaan dhihi karnaa dee commutatariska kamid noqon doonaan ama commutatariska kuwa tartamaya oo mm. mancity la tartami kara maadaama bandhig cajiib ay sameeyeen arsenal aad aad eh, cabdicasiis denwagn oo kooxda kubadda cagtay arsenal sidaa sheegtayba aad iyo aad ay u wanaagsanaayeen haddiinu eegno dhanka ball positionka madkubadashada boqolkiiba konton iyo shan ayaa haysatay kooxda kubadda cagta arsenal oo markaa ay soo dhawe weyneysa kooxda kubada cagta united sidoo kale markaynu eegno dhanka koornada waxaweyan waxaa wanaagsaneed kooxda kubada cagta gandris oo labaiyo koorno ayay turteen halka saddex keliya turteen kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo united markaynu eegno eh, kubada ama total baska ama baasaskii la dhameystiray waxaweyaan arsenal waxay sameysay shan baas halka ay dhammeystireen afar halka iyagu waxaweyan ma united afar boqol konton lix laakiin ay dhammeystireen saddex boqol sideetan lix haddii aynu eegno tababaraha kooxda lacagtam united uu ku dhiban yahay kulmada banaanka ama aweyga markaynu eegno arsenal iyaguna waxa weyaan kulmada hoomka ku wanaagsan yihiin manchester united iyagu sanadkan ama sanadkii kasii horeeyayba hoomkooda ku wanaagsanayeen eric tanhaag ma isleedahay kulmada banaanka wax badan ma ka baran eh, aad iyo aad cabdirashiid eh, eh, tanhaag kulamada aweyga uu yahay oo united ay kusoo ciyaaraysa meel ka baxsan old travord waxaad moodaa in khalqadku ku badan yahay badeladu iska khaldo wax badan aanu ka baran khaladaadka uu galo kulamada big gameka ama kulamada waaweyn Eh, waxaan arkaynay in bedelada qaar laga maarmi karay eh, uu sameeyey inkastoo uu dhaawacmay eh, xidig daafac kamid ah oo keentay in evans lagu bedelo hadda waxaa laleeyahay de evans wax badan uma qaban kara united marka lejan ahaan marka loo eego inuu xidig hore yahay muddo badan soo ciyaaraya kooxda united haatana heshiis waqti gaabana loo kordhiyay uu sii joogi doono garoonka oltravad haddana bedelada lagu soo geliyay xidigahaas waa xidigo kala ka mudnaa waxay ahayd inuu de weerarka badsado Eh, sidoo kale saton waxaa lagu eedeynayaa eh, sanjo xidiga lagu magacaabo mm. sababta uu fursad usiin layahay mm. lacag badana laga soo bixiy xidigaas bandhigiisu waa kulmada waa xidig big game player kulamada waaweyn bandhig fiican sameeya mm miidiyahan arkaynay ciyaarta kadib inay isku dhaleecinayeen isaga tanhaag oo sheegaya inuusan diyaar u ahayn tababar ahaan iyo hadda sanjana uu leeyahay aniga waan u diyaarsanaa kubadda inaan ciyaaro tababarkii fidu ahaa laakiin dee xulashada tababaraha iskale de aniga janisle ima siin uu leeyahay isaga halka tanhaagna uu leeyahay uu ku ceedeynaya xidiga inuusan markaa eh, tababar fiican qaadan marka saadon saajo kale hadduu wadda lahaa meesha marshal uu lanab kasoo dhigay waxaa laleeyahay dee arsenal khalqal badanaa geli lahaa oo waxaa ku badan lahaa kubadda weerarka sidoo kale waxyaalaha xalay ka qaldanaa united haddaan eegno oo oo laga maarmi kara inay wax ka barato waxa kamid a ah khadka dhexe kasameer xal cid aragta male ee ciyaarta daawanaya cabdirashiid waa la isweydiiyey bruno iyo fernandes marmar la arkaya isagoo xoogaa raacashadiisa iyo baaskiisa uu khatar yahay laakiin ericson waa roona laftirkiisa xidiga kasameero oo ahaan jira xidigaha ee united ku tashato kulamada waaweyn ciyaarayso khadka dhexe dadka aadka macnaha uga dagaalama saay ahaan ciyaara dagaal badan baas badan orod badan xalay dee meel ka bax waa la waayay waxaa dhexda gashta oligard iyo de cly havertz iyo xidigaha arsenal dee iskaba sharaxanaya kubadda meeluu ka bax waa la waaya marka waa ninkan tanhag la waa uu ku dhiban yahay si guudba banaanka kulmada lagu ciyaaray waxaan ognahay rikoorkiisa hadda intii uu yimid united inuu dhibcaha ugu badan ku qaatay guusha ugu badan ku gaaray garoonka oltravel markay timaado inuu banaanka aado oo kooxaha waaweyn ama koox kaloo yar xataa hadday ahaato banaanka markuu ku ciyaarayo rikoorkiisa aad uma fiicna ninkan la yirahdo tanhag marka laakiin weli fursadu haystaan leeyahay dee uu ku sixi kara khaladaadkiisa maadaama keliya uun afar kulan la ciyaaray horyaalka natiijo ahaan united inkastoo haatan ay guuldarro la kulantay waana guuldaradii labaadaan rajeynayaa oo xagaaga maadaama tottenham ay guuldarro kala kulantay dhawaan sidaasoo kale waa labada ay banaanka kusoo ciyaartay guuldar la kulantay marka tanhag wuxuu bahan inuu khaladaadkiisa saxo eh, leen abkiisana uu ku noqdo xulashada uu sameynaya inkastoo uu hadda ku marsiyoonaya inay ka dhaawacan yihiin xidiga badan oo maysar mount xidiga kale ay ka mid yihiin laakiin sidoo kale waxyaalaha kale ee cabdurashiid ani loog waxaa ka mid a ah xidig hojlan layihahdo runtii inta yartuu soo gala barashar badan ku keenay daafacyada kooxda arsenal waxaa badneed raacashadiisa dhaqaaqiisu waa ficnaa boosqaadashiisuna waa ay ficneed marka ninkaasoo kale xataa waxay lahayd inuu xilli hore keeno dee tanhaag la soo daha badel ahaantiisa ah. inuu mar kambiya xataa inuu keena marshal oo kaleinta iska bedelo de garoonku waxba kama uusanhan xidigaas marshal yirahdo rashford unbaa xoogaa khatar gelin kara marka la eego weerarka kooxda united ee ku wajahan arsenal waayahay abdicasiis waa maadsantaha haddii aynu eegnana abdicasiis waxyaabaha eh, laga diiwaangeliyay kulanka arsenal iyo kooxda kubadda cagta united waxaa ka mid ahaa ciyaaryahanka diglaras waxaa weyaan waxaa leeyahay waa ciyaaryahanka kii ugu wanaagsanaa waxa uu helay dhibco gaaraya sagaal waa ninka ugu wanaagsan kooxda gandaris kulankii shalay sidoo kaleeto martin odigaad waa nin kaleeto wanaagsanaa waxaa weeyaan celcelis ahaan sagaal waa sagaal ayuu helay halka sidoo kale gabriel uu helay waa ninka difaaca gabriel maqalaas weeyaan lix uu helay halka william saliiba lix dhibic sideed waa wanaagsan lix dhibic sideed sishenkow ayuu helay waxa weeyaan waa ninka ugu wanaagsanaa Eh, kulanka waxaa dhihi karayaa ninka la layihahdo digl rice halka kooxda kubadda cagta ma united waxa weeyaan bruno fernandes asigoo wanaagsanaa rash sidoo kale laakiin waxa weeyaan fursadihii ayay ka faa'iidaysteen kooxda kubadda cagta arsenal sanadkanna arsenal waa sanadkoodii waxa weeyaan kulamadii ayay ciyaareen hadda waa abitin hadda horyaalka brmeliga waxaa gacanta ku haya kooxda kubada cagta macity labaiyo toban kulan oo ay ciyaareen afar jeer ayay badiyeen afar jeerna waa waxaa weyaan afartii jeerba ay ciyaareen afar jeer waa badiyeen ko gool ay dhaliyeen keliya laba gool ayaa laga dhaliyey sports oo kale toban dhibcood ay leedahay afar kulan oo ciyaareen saddex jeer ay badiyeen hal kulan ayay barbadhac galeen ko gool ayay dhaliyeen halka liverpool iyagu waxaa weyaan afartii kulan ugu dambeysay saddex jeer ay ciyaareen ama afartii kulan ugu dambeysayba saddex kulan ay badiyeen toban dhibcood ay leeyihiin westham toban arsenal toban marka sanadkan waxa weeyaan horyaalka brmeliga aad iyo aad ayaa isku wahayaa siiba kooxaha mancity sports liverpool iyo arsenal afartaas kooxood waxaa loo arkaa midkooda inuu ku guuleysan karayo horyaalka brmeliga iyadoo aynu ognahay kooxda kubadda cagta arsenal sanadkan waxa weeyaan ciyaartooydoodii wanaagsan ay aad yaad ugu cadareynayaan waynu arki doona kulamada soo socda hadii wacdareyntaasi ay sii e wataan ama ay sii wadan doonaanba laakiin ma united iyagu waxa weyaan way ciyaareen oo fursadahoodii way ka faa'idaysan waayeen laakiin mar weliba ganaris hoomkoodii aad iyo aad ay u wanaagsan tahay xil ciyaareedoodii lasoo dhaafayba ama xil ciyaareedkanba guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magalada muqdisho intan yaa kusoo gabagabayna barnamijka barnamijka si xigaa nala kulan